bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن والsalaaة والsلاam عalى rasuuli الlahi وآlih وصaxbi أجmaعiin ama bacd cashirkan waa kii شhanaad ee ka mida min kitaab اlwasiya min alminhaaj waxaynu ku soo jiray baabkii labaad ee ku saabsanaa axkaam اlwasiya الصaxiixa baabka waxaynu u qaybinay laba qaybood axkaam lafdiya oo ku tacalluqda almuusa bihi wixii la dardaarmay iyo axkaam macnawiye ah oo in sha allahu tacaala bilaaban doonto caawa insha allahu tacala intayna cashirka bilaabin faqradii ahayd wahal yamliku lmuusa lahu bimowti lmuusi am biqabuulihi am mawquuf bacdu alabat alcilm ayaa maanta su-aal ka keenay marka ishkaalkana am mawquuftaa bay su-aal ka keeno waxay idhaahdeen haddii lagu mulkiyey qabuulka ama geerida garan laakiin mawquufku muxuu yahay mawquufku xalay inaan soo sharxnay waan u malaynhayaa waxaa loo jeedaa waqfigii aan kitaab almucaamalaad ku soo maray waqfu tabayun la odhan jiray mxuu ahaa waqfu tabayun baa la yidhahdaa waxaa loo jeedaa inta uu muusa lahu ka aqbalayo caqdiga ama uu ka radinayo ee ka diidayo milkigu waa taagan yahay milkigu waa taagan yahay warasadu raacsan yahayna la odhan maayo muusa lahu kii loo dardaara inuu raacayna la odhan maayo markuu aqbalo ama uu radiyo ayaa waxaa caddaanaysa cidda milkiga lahayd wixii ka horeeyey aqbalidiisa ama diidadiisa hadduu aqbalo waxaan leenahay intuu taagnaana milkiga aduu ku raacsana hadduu radiyana waxaan leenahay milkigu intuu taagnaa warasadu raacsana waqfiga waxa looga jeedo waa sida marka waqfu tabayun baa la yidhaahdaa macnihiisuna waxaa weeye milkigii wasiyadii aba musaabihigii waa taagan yahay warasadana ma raacsano muusaalahuna ma raacsano faidaa qabila hadduu aqbalo tabayannaa milkigii inuu asagu taabicu ahaa hadduu radiyo tabayannaa ana almilka lilwaraa inaad fahanteen baan umal macnaha looga jeedo waa intaa marka fardi baa udhexeeya qabuulkii iyo mawquufki fardi baa udhexeeya intaas in la fahma waa muhiim sheekhu wuxuu uhi walow hadduu dardaarmo lixamlihaabuu u dardaarmay uurkeedii haweenay xaamilo ah ayaa wuxuu yidhi uurkeedaa ay sido waxay waxaasaan u dardaarmoon siiye fa atad waxay la timid biwaladayn laba ilmood bay dhashay falwasiyatu lahumaa ama falmuusaa bihi lahumaa labadoodiibaa iska leh hunaa waa axkaamtii mutacaliqada ahayd bilmuusaa lahu waana axkaamtii macnawiga ahayd bilowgeeda wey marka wuxuu hi walow wasaa hadduu dardaarmo lixamlihaa uurkeedii buu u dardaarmay xoolo fa atad waxay dhashoy la timid biwaladayni laba ilmood falahumaa weeye wixii la dardaarmay labadaa ilmood baa iskale labada walad baa iskale maxaa yeelay liannahu waa mufrad mudaaf ilaa macrifa yacummu waad soo barteen usuulkan filhaya walow wasaa lixamliha xamligu hunaa waa mufrad waxaa loo idaafeeyey ilaa macrifa damiirka yacum marka xamligeeda hadduu halka soo baxo iyo hadduu laba ay dhasho iyo hadday afar mataanaysa iyo haddii ay saddex mataanaysaba wixii iyagaa iskale taa way iska dhigyartahay aw wasaa wuxuu u dardaarmay lixayin mid nool iyo wa mayitin mid meyd ah wuxuu idhi xoolihii intaa intaa aan lahaa waxaan u dardaarmay hebel oo dhintay iyo hebel oo nool fakulluhu maalkii dhammaantii la dardaarmay lxayi kii noolaabuu u ahaaday fil asax haddaynu qabsanno madaahibtana sidaa aan qabno bay qabaan xanafiyada iyo xanaabilada iyo anaguba hadaanu shaaficiye nahay ra'yigaa waa isku raacnay imaam maalik baa wuxuu leeyahay tafsiil ah hadduu ogaa markuu dardaarmayay inuu meyd yahay uu ogaa wasyadaa waa saxiix buu leeyahay oo waxaa loo sarfinhayaa waaridkiisii maydka ciddii dhaxay lahayd la siin dardaaranka hadduusan ogayn falwasiyatu waa baaila maalik tafsiilkaasuu leehay in kaana caaliman bimowtihi saxat اlwasiya wain kaana mxuu ahaaye hayra caalimin bimowtihi falwasiyatu baaila tafsiilkaasuu keenaa maalik fi lmudawana iyo meelo kaleba ku timaada daahiriyan waxay dhahen waa tafsiil faasida laysa calayhi daliil saasay yidhaahdaan almuhim wuxuu leeyahay haddii uu ogaa meydka inuu dhintay waxaan ka soo qaadaynaa inuu oola jeeday ninkii hebelayo dhintay caruurtiisii ha lagu dhaqaaleeya waxaas haddii laakiin uusan ogeyn waxaan leenahay falmayitu kalmacduum marka tafsiilka maalig baale mana xumo tafsiilkaas maxaa yeele asal waxaan isku ogeyn inta la saxiixin karo wasiyada in la saxiixiyo qaradka ruuxa muslimka ee muusiga ana aan lagu tumanin si kastaba noqotay anagu ra'yigaanagu waa sida almayitu kalmacduum ayb walow qaala hadduu yidhaahdo in kaana xamluki uurkaadu hadduu noqdo dakaran lab aw amase qaala uu yidhaahdo in kaana xamluki unhaa dhadig noqdo falahu xamligaasi kadaa wa kadaa intaasoo xoolaan u dardaarmay fawaladathumaa way dhashay lab iyo dhadig isku dartay laqadba wasiyadii waa bilaash wuxuu yidhi uurkaadu hadduu lab noqdo intaa intaasaan u dardaarmi ama wuxuu yidhi uurkaadu hadduu dhadig noqdo intaa intaasaan u dardaarmay wayba isku dartayba wiil gabadh bay dhashay wiil gabadh bay dhashay laqat alwasiya wasiyada waa bilaasho weeye maxaa yeelay liannahu wuxuu shardiyey sifata dukuura waa suurada hore wuxuu shardiyey hadduu uurkaadu noqdo lab meeshaa dhadda soo gaal ka hadigiisaadu kuuraha suurada dambe uu yidhi haddii uurkaadu uu noqda dhadigna labka soo galay waa burinhaya lanna wuxuu shardiya lama helin idaa marka haddii shardigii la waayana maxaa ka dhacahaya intifaa lmashruud saasay aimadu adugu yidhaahdaan khilaafna maslada waa ku jira hadday laakiin laba wiil dhasho khayr ya waa la waqfinhaya intuu ka cadaanaya somadan soo mare maaa usoo celinaysa baabalkunda waad soo martay wa yuuqaf xataa yatabayan hadduu mushkil noqda markaa waa lagu ijtihaadi walow qaala hadduu yidhaahdo in kaana bibaطniha boggeeda hadduu ku jira labay dhashay waxay dhashay labadii jinsi dhashay oo dhadig iyo isku dartay istaxaqa dakaru labkaa mudanaya wasiyada dardaaranka in kaana bibaطniha dakar buud boggeediiyo beerkeedu hadduu ku jiro wuxuu yidhi lab waxaan u dardaarmay intaa intaas fawaladatumaa dakar iyo untay dhashahad labiyo dhadig bay isku dartay istaxaqa adakaru faqad maxaa yeelay markaani suuradooda tan maxaa u dhexeeya shardin wuxuu yidhi lab muu sheegay ma sheegin tawaxud iyo ifraad midna muusan sheegin bal wuxuu idhi hadday e, uurkeedu ama baarkeedu boggeedu uu ka yimaada labbu toban dhadig iyo lab hadday yimaadaan labkunbaa iskale lanna shardigiisii baa la helay tiro laakiin maxay ahayd waxaad xambaarsan tahay hadduu noqdo lab buu ahaa xamligiibuu xadiday marka hore ayib laakiin hadda ma xadidin ayib tacmiim baa ku jira lafdigiisan dambe liannahu lam yaxsir alxamla fiihi uurka muusan ku eh, gooni yeelin dhedeg muxua ah lab ee wuxuu yidhi haddii uurkeedii lab laga helo unbuu yidhi lam yaxsir alxamla fiihi fi dakar tii horena waxaa ku jiray xasri in kaana xamluki buu ahaa dakaran in kaana xamluki unha xasrigaasaa diidayey in wax kale meesha soo galo ama huna waa shardi furan mar haddaan lab helay hawshu waa asaxahaya aw mase waladad dakarayn labay dhashay fal asaxu sida asaxa waxaa weeye sixatuha sixatulwasiya dardaaranku inuu asaxayo guntamayo wa yucطiihi اlwaariثu dhaxluhuna wuxuu siinayaa wasiyadii man shaaa kuu doono minhuma min adakarayn ayb oo marka hore muxuu yidhi wuxuu yidhi in kaana bibaطniha dakar haddii caloosheedu lab ku jiro lab dhasho waaan waxaasaan u dardaarmay buui hal bay dhashay istaxqa dakaru laba dumar iyo wiil bay dhashay istaxaqa dakaru laakiin laba wiil bay ku dhufatay aw walada dakarayni maxaa la samay falasaxu waxaa weeye sixatuhaa sixatu lwasiya wasiyadu inay asaxaysaa sax maxaa yeelay lannahu kumuusan koobin weeye ee xamligii fii waaxidin ee wuxuu yidhi haddii boggeedu uu ku jiro lab labada wiilna ma diidhayaan labnimadii ma diidhayaan walaa masiyata liahadima cala alaakhar haddaba waa yahay halunbaa wax loo dardaarmay labada wiil kee la siinayaa wasiyadii labada wiil kee la siinaya siinayaa muxuu ahaye ilan dakarkuu yidhi tankiirkaasa waxaa laga fahmay hal wiil inuu u jeedo marka labada wiil sax wey wasid way asaxday laakiin xoolihii yaa qaadanaya wayuciihi اlwaari almusaabihigi wayahade waaridkaas siinaya damiirka yucii ku jira waxaad u celisaa musaabihade musaabihigii waaridku wuxuu siinayaa man shaaa kuu doono minhuma min alwaladayn ayib see loo wada siin akr wiil baa anuu sheegay meesha labaa ka soo boodta hmm. hmm. madhabkeenna ma ahaynkaas maalikiyada ila aada laqadso aniga soo dhina maay way burtay way burtay oo xayiga unbaa iskale wasiyadiisu anaga soo mar fi kuli ay ha baan hadda haynaa amaa wejka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay nus iyo nus baa loo kala si hmm. hadda manhaaj lama mubi kartaan aimaan lama doodi kartaan asaxa horta fah ma fahamteen asaxa ma fahamteen horta muqaabilkiis yaa idin taageersana ama qaata ama tuura soo intaa un ma ah aan ka soconno ishkaalka matniga ku jira keliya ka hadla tarjiixa ima weydiin kartaan lanna tarjiixa khilaaf baa ka taagan matnigaas uu ishkaal idinka galo soo daayey laakiin tarjiixiya saa maxay u noqotay annagaaban hal qowl lahayn toban qowlle ama laba qowlle ama laba wejile kaan doonan marka aan barayska gashanayna culaysba ma laha ayib masalada hadda saddex qowl baa ku jirta saddex wej baa ku jirta wej wuxuu leeyahay kaa idiin qoran wejna waa maxay waa loo kala goyn wej wuxuu leeyahay waa la waqfin waa la sugi markay qaan gaadhaan baa lihi intan ku heshiiye labadiinan baa laydin dardaarmay laba nin waaweyn baa ta isu cafiya ama kala goosta idinku heshiiye marka intaas wej baa taal walow wasa hadduu u dardaarmo maxaa loo yidhi waaridkaa qaybin maxaa yeelay nin walba haddee waa mustaxiq fardi walba waa mustaxiq maca alibhaam marka tacyiinka waa in waaridka loo daayo walow wasa hadduu u dardaarmo lijiraani dariskiisibuu u dardaarmo wuxuu yidhi xoolahaygii uludka iga aakharo dariskaygaan u dardaarmay buu faliarbaciina daara min kulli jaanibin aar afar dejiho yaa afartan guri laga soo qaba bidx oo afartan iyo midig oo afartan horay oo afartan gadaal afartan boqol iyo lixdan daarood ila afar meelood min afartan afartana waa imisa boqol iyo lixdan kaas wey sidaa matniga ku qoran huwa almansuusu fi lum kitaab lum sida ku cad wey mujaladka shanaad laba boqol iyo lix ayib adilada mas'alada aqwaal badan baa ku jirta madhabka halkan ayada ah adilada madhabka xadiiu kacab ibnu maalik baa ku yimaada xadiiu abi hurana wuu ku yimaadaa xadiiu caaishana wuu ku yimaada axaadiia waa axaadii marfuuca oo musnada ah laakiin cinda alxufaad waa axaadii daciifaa ah jiddan oo midkeedna uusan kakala xoojinaynin waa sida ay mareen xufaadda waaweyn dahabi ibnu kaiir alxaafid ibn xajar kutubtooda talkhiiska tanqiixa diraayaha marka xadiiu caaisha wa xadiiu abi hurayra iyo xadiiu kacb bn maalik oo tilmaamaya dariskoadu inuu yahay afartan guri oo dhan walba ah acfibaa ku jira axaadiitaas marfuucada waa ah, halkaas iyadu martay laakiin alimaam zarkashi asagu ru'yo kalu leeya wuxuu leeyahay axaadiita way isxoojinaysaa axaadiistaasi way isxoojinaysaa waxaadna moodaa ra'yiga xufaadda waaweyn inuu ka saxan yahay aaaar ku timid baabka ayaan u xujaysannaa haddaba marka aarka koobaad zuhri baa laga wariyaa fii maraasil abi daawuud bisanadin saxiix laakiin mursal zuhri cinda almuxadisiin waxaa lagu tiriyaa min adcafi اlmarasiil baa lagu tiriyaa alimaam xasan albasri ba isna ay ka sugan tahay inuu odhan jiray darisnimadu waa afartan guri oo dhan walba ah alimaam albukhaari baa ku wariya fi ladab اlmufrad bisanadin qawi jiddan abrabqamka boqol iyo sagaal ayb amaa maraasiisha abu daauud aarka zuhri saddex boqol iyo konton buu kaga jira raqamka ah labadaa aarbaa iyagoo fiican ama axaadiista marfuucada abi hurayre iyo kacab iyo caaisha laga wariyo dacfi culus baa ku jira calaa khilaafin mxuu ahaay min azarkashi min azarkashi onu soo maray alimaam shaafici sidaasuu caddeeyey laba mid bay noqonaysaa marka in aahaartaas ama axaadiista imaamku uu ictimaaday iyo inuu curfi ictimaaday labadaa wax u dhexeeya ma jiro curfigii xilligiisa ahaa yaa waxay dhici kartaa in la yidhaahdo afartan daaroodoo dhan walba ayaa darisnimo ah taasi waa guryaha iyo bani aadamka amaa masjidku isagu dariskiisu cinda alculamaa waa kullu man samica nidaa ruux walbo aadaanka masjidka maqla waa dariska masaajidka amaa guryihii kale iyo bani aadamka kale sidaa matniga noogu qoran ayay culimo badan ay maraan culmadu waxay leeyihiin laakiin hal masalo ha laga ixtiraaso aan kusoo maray kitaab ashufca oo ah ajmacuu annahu laa yastaxiqu shufcata ila jaaru lmulaasiq marka baabu shufca la marahayo dariskaadu waa midka kugu dhegan guriga kugu dhegan besa wey guryaha kale shuqulkuma laha kaasaa haddii shufca la siina iyo haddii loo diido oo annaga iyo xanafiya aan ka murmayno kaa wey ka laga hadlayo ee ma aha afartan xagga iyo afartan xagga iyo afartan xagga taas ma ah baabulwasiya dariska laga hadlaayo iyo baabu shufca dariska laysku hayo waa laba kale baab ayib taa marka iyadu waa in lagu baraarugo wasiyaةu dardaaranka almuusaa bihi kii la dardaarma wuxuu ahday larbaiina daara min kuli jab afartan guri oo dhan walbaba ah qolyo waxay leeyihiin afartankaa guri inay ka bataa laga yaaba hadduu gurigu uu adiga gurigaada guri weyn u yahay oo aggaana u dheeryahay aggana u dheeryahay laga yaabaa asaga qumaatigiisa inay siddeetan guri ku aadaan midigkiisa siddeetan guri inay dhacaan ila asagaa ballaadhay oo dheeraaday bidixiisana ay dhacaan sideean kale dhabarkiisa ay boqol dhacaan oo ku aado horaantiisana ay boqol dhacaan tiradu way baran kartaa haddii gurigu uu dheer yahay oo u yahay hadduu kooban yahayna way yaraan kartaa kolba jihooyinkiisa u yaraadaan yay darsyuhuna u yaraan karaan haddii laakiin uu kugu baaho waxna waa baahi karaa laakiin hadduu afartanka aan ku dayn wlculamaau fii baabi lwasiya wey culummadu baabulwasiya marka la joogo asxaabu culuumi sharci sharciga culumtiisa kuwa yaqaana wey oo min tafsiirin tafsiir qur'aanah wa xadiiin xadiidka nabi maxamed aqoontii ah wa fiqin fahmki tafsiirka iyo xadiidka fahamkoodii ah haddii nin u dardaarmo oo yidhaahdo xoolahaygi uludka iga ama ka badanba waxaan u dardaarmay culummada culummada waxaa lagu xambaari culamaau asharci sharcigeenna iyo diinteenna culummada yaqaanay maxaa yeele curfigaa keenay curfiga ayaa keenay tafsiirka qur-aanka ninka yaqaana ee fahamka kitaabka qur-aanka fahansan nasan aw istimbaaan ama tafsiir bilmauur ha noqda aw bira'yi ha noqdee nasan wa istimbaaan ninkii fahansan ayaa lagu xambaaraya xadiidka riwaayatan wa diraaya ninkii yaqaana muran ma inuu yahay min culamaa اlmuslimiin ninkii yaqaana riwaayo bas ah sida raajixa inuu yahay min culamaa muslimiin wey ninkii laakiin diraayada xadiidka ku fiican riwaayadana qasab waa inuu ka qaato shawd iyo kaalin libax uu ka qaato waa qasab wa fiqhin fiqiga shareecada imaa nasan aw istinbaaطin ninkii yaqaanna isaguna waa lagu tirinaya waa lsriixriixaayo waxaa nin walba ninbu meesha ka tuuraya marka muxadiiintu iyo fuqahadu ay wada hadlahayaan laakiin waxaan muran lahayn qolyahan dambe muqalidiinta iyagu fii qowlin iyo wayaxruum matnan manhaajkun caydhsada wax ka dambeeyana aan garanayn culammada kuma tirsano fuqahana ma aha waxaa weeyaan waa caruur ciyaaraysa caruur ciyaaraysa wey ayb waxaa laga hadlahayo waa niman garanaya masalada maakadkeeda daliilkeeda intay dooniba ha la ekaatee funuunta shareecadae cilmiga ahee asalkee daatiga ile culumta waa wasaa'il iyo maqaaside ama aalaad iyo maqaaside culumta maqaasida fani walba ninka mushaarik ku ah caalim ah wixii kale waxaa weeye wada waxay dhaheen afartan masala ninkii garanaya caalim wey afartan masala ninkii jawaabi kara arbaciin xadiiantibay ka qaateen wadaadda waxay leeyihiin hadduu fani funuunta kamida aad u yaqaano inta kalena uusan garanayn waa jaahil caalimaa maalan faraaidku yaqaana culamada kama tirsanay dheheen baabulwasiyu ka adag yahay culamamaha ay leeyihiin waa in kitaab fiqiga oo abwaabtiisa min kitaab ahaara ilaa kitaab alcidqi calaa tartiibina adxuun kiiba aad ka garanayso wax kaaga baxsan yahay inta aad garanayso kuu sahlaysa inaad wixii kaa maqan karto nin waxaa jira mogtaan aan qoob laakiin yaqaana masaaa loo baadho in yarbuu fani walba ka garanaya laakiin markuu u baahdo masladu la soo bixi karaa ninkaasaa la rabaa bay dheh laakiin nin faraha kaa rogahaya kitaabulfaraa'idna la fadhiya waxba kama jiraan bay leeyihin wixiis walculamaau fii baabi lwasiya asxaabu culuumi sharci weeye min tafsiirin wa xadiiin wa fiqhin laa muqri'in ay laa taalin muqri cindana waa laa qaari baa loo jeedaa muqri huna qaarigaa loo jeedaa ma aha ninkii dadka qur-aanka barayey ama qiraadka yaqaanay ma aha wax loo jeedo laa muqri ilaa taalim qur-aanka wuxuu ka yaqaanaa sidai qolyihii ree baye bakool in qur-aanku dushu ka hayaa laakiin hal xaraf iyo hal tafsiir midna ma garanayo allah ku yaqaano wey amaa matniga sida faatixada baa uga soo baxaaya ninkaa waa qaari taalo wey shuqulkuma laha mufasirna maha faqiihna maha muxadina maha idan muxuu yaqaanaa waa qaari taali wey ayb iyo wa adiibin mid yaqaana luqada aladiib haddii la idlaaqo waa luqawiyiinta yani mufradaat اluga iyo ashcaarta adabka manhuurka iyo ka manduumkaba nin yaqaano wey huna laakin waxuu jeegan shaaficiyu wa adiibin ay naxwiyi waa mid najrumigii hawlahaas iyo faclalaha caydhsan yaqaan xisaab kalena aysan u furayn ayb iyo waa mucabiri mid riyooyinka fasira wax kale ma hayo riyooyinku fasiraaba xalay yaa riyoodan buu ku haya intaasuu la fadhiyaa waa mucabiri iyo waa tacbiirku wax la barta ma aha waa cilmi inta badan hiba ah waa mawhuub ee maaha cilmi xataa la kasbado ayib sayidina abubakr baa ragga caanka ku ahaa ibnu siriin marka cilmiga noocaasa ninka yaqaana haddii muxuu noo qoonhaya xalaal iyo xaaraam waxba ka garan mahayo cilmi mxuu aha umuur alaakhira wax kama yaqaano muxuu noo kordhinhayaa weligii ha fasirto ayib iyo wa tabiibun dhakhtar xanuunaha jirka ku dhaca yaqaan amraad albadan buu yaqaan acraadda badanka ku dhacda laa amraad اlqulub waxba kama sheegahaye amraad mxu alaakhira iyo shareeca kaasna warkiisa jooji ayib ya aصaab ui ayagu culmo weye nimanka maniman sahlan ba ya ma ma daaweyntaad ka hadlaysaa mse qur-aanka aqoontiisi iyo iyo masalada hawshay maxaarimtii bay raadinhayaa inuu gabadha muslimada axkaamtii bay sharxayaanoo aakhari adduun bay ka hadlayan way waaninhayaanoo ninka saxaabulqiyaada ah waa nin wax u baxsan yahay ya ma dhibiga agga dhibigaad ka fiirseen u eh? eh? ku jira ku jira may hadduu yahay nin tufta basa yaqaano wax kale u dheerayn ninkaas isagu dhakhtar waa ka liitaaba ayib wakada waxaa lamida mutakalimu nin falsafi ah oo cilmu lkalaamka yaqaan cinda alakarina culummada badankood culamaau shaafici badankood mutakalimku laysa min culamaa shariica qolyahan dambe mutaakhiriinta shaaficiyada ee cilmu kalaamka ku aafaysan ayaa waxay isku dayeen hawsha inay difaacaan abu saciid almutawali iyo abu isxaaq alisfraayi ragga dambe baasha ku aafaysnaa waxay damceen in imaamkii ra'yigiisa ay ka leexdaan imaam shaafici culamaa lkalaam cinda waa zanaadiqa cindahu waa zanaadiqa eh, madhab imaam saaxib almadhab ra'yigiisa annagana khuseeye idinku waxaad odaan sheega ama asxaabu اlwujuuh imaamka ra'yigiisaay qabaan aab الوجوه الشافعي sidaa imaamku ay abay abaan bayhai manaaqibtiisa ka ari manaaqib shaafici bayhaqi wuxuu isku dayey wax walbo ku saabsan shaafici iyo aragti walba uu ka yahay fii mabxain caqadiy inuu soo gooriyo laba mujalad baa lagu daac ugu yaalaa waxaa kamid a aaaarta ka sugan sayidina ashaafici raxmat اllahi tacala alayh inuu yidhi lian yalqa alcabdu rabahu ma khala shirka khayru lahu min an yalqaahu bicilmi اkalaam addoonku inuu ilaahay kula kulmo dembi walba oon shirki iyo gaalnimo ka ahayn ayaa oga khayr badan inuu cilmulkalaam isagoo yaqaan ilahay hor istaago bal waxaa kasoo inu dhihi jiray idaa samicta rajul yaquulu alismu hayr musama fashhad calayhi anahu zindiiq haddaad maqasho ninka isagoo kale alismu hayr musama wlmusama hayr ism hoosta ka xaraqma inuu zindiiq yahay xilligiisii imaamku weliba way ka leexan jireen ahlulkalaamku fanigana wuu yaqaanay laakiin markuu soo salxaaday iyo wuxuu ogaaday inay zanaadiqada u badan yihiin xiqdi iyo hilli iyo shareeca nacayb iyo axaadiis nacayb iyo diin nacayb baa nimanka asal u ah nin ka badbaad waa laga yaaba marka mawaaqifta adkayd ee imaamku lahaa ayaa waxay ku noqotay mutaakhiriintii shaaficiyada mutakalimiintaha laf dhun gasha sidaa darteed bu ku qasbanaaday usuushii cilmulkalaamka iyo xataa usuul falsafa almantiq hazaali inuu hoosgeliyo kutubtii usuul fiqiga ahayd ninkii u horeeye kutubsuul kusoo daray manana waa isaga logama horeyn hazaali uu iska roona faniga usuulka wuxuu ka koobnaa cilmulkalaam oo lagu dhextutuuro iyo usuul fiqi madax bannaan qaybtan saddexaad ee aafada ah abu xamid baa bilaabay oo yidhi ninkaan aqooni laa yuuaqu mxuu ahaa maquuladiisa laa yuuaqu mxuu ahaa bicilmihi aw kama qaal marka hawl dhib badan wey qolyaha suufiyada ah ayadna mawqifkaa ka adag buu ka le imaamku qolyahiisu nasrada garaacee meelaha ashcaarta tiriya dikriga tiriya waa kii dhihi jiray taraktu bilbaqdaad shayun samuunahu takbiir wainamaa axdaatu zanaadiqa liyasudu nnaasa can ilqur'an wa kitaab illah waxaan kaga soo degayba shayga takbiir u yaqaanaan takbiiro maxaa tahay waa ashcaar zuhdiyaad sulukiyaad raqaa'iq lquluub lagu qaado xoogow yaroo durbaan loo garaaco waa nasradeennii waxaa keenay buu ihi waxayna u keeneen inay ummadda ka leexiyaan oo ay ka madalluufiyaan oo ka mashquuliyaan qur barashadiisa maanta qasaaid iyo madaaix iyo shicir iyo alaabbaad xifdiy hal suuradna xifdiyi mayse aafo baa kugu furmay waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay meel ka soo gasho qolyahan anaashidda ku aafaysa maanta anaashid iyo daba taagan yaha waxaa laga yaaba inuus wax kalena uusan faa'iidaysan wkada mutakalimu cinda اakariin mutaakhiriinta dambe wey ama asxaab اlwujuuh اlqudaama iyo imaamku muranba kama cilmulkalaamkaas waagidam isku daya ina qayb xidhi wuxuu sheekhu ka hadlo shaafici wuxuu diidan yahay cilmulkalaamka alladii huwa mashuubun bilfalsafa amaa cilmulkalaamka roon ee kitaabka iyo qur iyo sunnada u gargaarahaya ee min baabi dafcu shubahaad loo baranhayo falaa ba'sa bi howlahaasuda idinkaan laga yidhaahdaa imaamka hawshaas ayib xilligu asagu dagaalamay shaafici raxmatullah maba jirinba cilmulkalaam oo mashuub bilfalsafa maba jirinba lannu falsafadu xilliga la turjumay ba xiliyihiisii bay ahayd xilli imaam shaafici bay ahayd bal bacda maa maata shaafici baa la tarjumay oo ma'muun baa len amray shaafici laba boqol iyo afarti buu geeriyooday ma'muunna goormuu dhintay laba boqol iyo saddex tobanki m mise labiiyo tobanki meelahaas taqriiban mise sideed iyo tobanki meelahaasuu dhintay wuuba ka dambeeyey warkan oo dhan baa ka dambeeyey wixii la hayay wuxuu ahaa cilmulkalaamkan caadiga ay mutakalimiintu isticmaalaan baa wuxuu shaafici la dagaalamaya amaa falsafu warkeedba ma jirinba sheekhu wuxuu yidhi wayadkhul waxaa soo gelahaya fii wasiyati fuqaraai fuqara loo dardaarmay almasaakinu masaakiintaas soo geli iyo wa cagsuhu wayadkhulu fii wasiyati masaakiin alfuqaraa wayahda haddii ninku uu yidhaahdo xoolahaygii tuludka iga akhra waxaan u dardaarmay masaakiinta in la siiyo fuqaradaa soo gelaya hadduu yidhaahdo waxaan u dardaarmay masaakiintana fuqaradaa soo geli hadduu fuqara yahaan masaakiintaa soo geli way iswaadaaranayaan maxaa yeelay haddii midkood tafarudo oo miskiin gooni loo sheego faqiirku hoostuu kaga nabnaa haddii faqiir hoos gooni loo sheegana miskiinku hoostuu kaga nabnaa haddii la kala qaadana laba macnay kala qaataan sida islaam iyo iimaan ama rabbi ilaah waad soo marteen baylat saasuu sheekh ujeeda ayamaduna sidaanbay inta badanna miskiinka iyo faqiirka wali waxay rajaxaan miskiinko miskiinka room bay dhahaanoo xoogow muxuu wataa uu iskaga eh, eh, habeengalo ama muxuu ahay ku harimaysto laakiin wax ku filan ma aha ama safiinatu fakaan limasaakiin ay ku dhageen fuqaraduna waa ninka eberka ay yidhaahdaan nimanna wayba cagsiyaanba oo miskiinku waa ninka dhulka yaalla aayadii suuraة اlbalad bayna ku dhagaan aw miskiinan daa matrabatin dhul yaallo caro yaalla marka niman meelba ku dhuftaa dhibba ma laha laakiin haddii la wada sheegana mid walba macno gooni ah ha la siiyo qur-aanku waa kala qad inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin haddii midkood la sheego waxaan leenahay ki hore kii kale hoostuu kaga necmaysay sidii wadaadka nicmatillaahi ah ee ku nidhi laa ilaaha illa allah soo ku hayo wardinaya nidhi ma maxamedun rasullahi ku dartay wuxuu hoostay kaga necmaysan tahay hooyada dhinto qaraabahay tusbax dheer isagoo haystay siddeetan iyo lixdan eed baan u malay iyo qolyo dhib badan oo qodqod waxaa la sheekh nicmatullaahi nicmatullahi baa la dhihi jir wax walba nicmatullahi buu dhihi jiray marka waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah laa ilaha illa mada ku haysaaye awar rasuulkii maxamedun rasuulla maa ku dartay wuxuu yidhi hoostay kaga nicmaysantahay ka leexda hawsha aan wado hoostay kaga jirtaa marka waxaa weeye faqiir haddii gooyo loo sheego tii kale hoostay kaga jirtaa walow jamacahuma hadduu kulmiyo oo u yidhaahdo waxaan u dardaarmay fuqarada iyo masaakiinta oo isku qabto shurika musaabihigii baa la wadaajin bayna nawcayn alfuqara wاlmasaakiin baa la wadaajin nisfayni kala badh yani waa loo kala jebin wey yaa wadaajinaya ama wasigii baa wadaajin ama qaadigii ama xaakimkii kolbo cidi loo dardaarmay wasiyada inay maamusho ayaa wadaajinaya waa loo kala jebin wey wa aqalu kulu sinfin nooc walba ka u yar waxaa weeye alaaatun fuqaradan saddex baa laga keeni masaakiintana saddex ruux ayib haddii culimo uu yidhaahdo mufasiriinta saddex baa laga keeni muxadiiinta saddex baa laga keeni fuqahada saddex yani baabu zakaba baa kusoo marteen bay la tahay wa aqalu kuli sinfin min alanwaac wey alaaatu rijaal liannahu aqalu jamc wa haddaan dhahno saddexdaa aqalu jamci khilaaf warkii kale ahaa laba u yarna waa culumaa qabto madhabkaba ka tirsan walahu waxaa u ahaaday wasigii ama xaakimkii walahuda damiirka waa maamulihii wasiyada weli maysa imaan laakiin waad garanaysaa wey walahu waxa u ahaaday atafdiilu kala sad kordhin inuu kala sad kordhiyo bayn alanwaac ayib inuu fuqarada u kordhiyo sadka isagoo wada siinhaya ama mufasiriinta ama quraada ama muxuu ahaaye muxadiinta waa u bannaan tahay w bixasab alxaaja saddexda saddexiyo saddex baad soo qaada kuwa inaan boqol siiyo kuwana aan konton siiyo waa banaan tahay maxaa yeelay bixasab اlxaaja kuwana aad u baahan kuwana waa iska dhaqan yihiin walahu ay lilwasiy aw mxuu ahay aw اlqaadi aw اlxaakim ninkii tawlinhay atafdiilu bayn anwaac wey aw awsa wuxuu u dardaarmay lisaydin wاlfuqara zayd iyo fuqarada u dardaarmay wuxuu ihi xoolahaygii ama tuludkaygii aakharo waxaan u dardaarmay ninkaa hebel ihiyo fuqarada in la siiyo falmadhabu sida lagu tegay waxaa weeye annahu zaydku kaaxadihim midkood buu fuqaradu ka tirsan yahay ka soo qaad fii jawaazi icطaa'i aqala mutamawalin zaydkaasi waxaan ka soo qaad ilaa soo gooni baa loo bardhabay fuqaradana jinsi ahaan baa loo sheegay annahu zaydku kaaxadihim rawduhu marka falmadhab meeshuu ka cabiray awjuh inay tahay baa cabiraya oo duruq shaafica ahayd falmadhab meeshuu ka cabiray fi rawda in la yidhaahdo mxuu ahay fal asax la yidhaahdo ama fa saxiixu la yidhaahdo awjuh asxaab baa ku jirta masalada ay kuma jirto aqwaal shaafic ama uruq shaafici annahu eh, mxu zaydkii la magac dhabay ka axadi min axad اlfuqaraa'i buu la mid yahay fii jawaazi icطaa'ihi siintiisa inay bannaan tahay la siiyo aqala mutamawalin wax la maalaysta ka u yar fuqarada nin walba wixii gaadho soo lama siin zaydna wain kaana haniyan ani ba allah ka dhigay wuxuunbaa laga siin muusa bihigaa limaada lnnahu cuyina waa la bardhabay lagama tegi karo aqala mutamil muxuu oga jeedaa hadduu ani yahay zayd iyo waxaan u dardaarmi fuqara fuqarada waa masaakiin zaydna wuxuu noqday nin qani oo dharagsan ma ka tegi kara lagama tegi karo limaada muusigii baa cayimay oo carabka ku dhejiyey calaa aqali taqdiir wuxuun maa lagu sheego ha la siiyo saas wey laakiin laa yuxramu lama qadin karo haddii la qadiyo nas lmuusi baa la khilaafahaya waana khaa ayb haddii laakiin wuxuuna u taagno waan oofinay naskii muusiga saas ujeeda sheekh babamas wuxuu u dardaarmay lijamcin mucayani raxan berdhaban ayuu wuxuu yidhi waxaan u dardaarmay xoolahayga hayri munxasil laakiin aan koobnayn wadalika miaali kalcalawiyati wuxuu yidhi waxaan u dardaarmay calawiyadan ulukay u dardaarmay waa wii ka farcamay sayidina cali baa calawi loo yaqaana wain lam yakunuu min wlaadi faaima faaima carruurta baysan noqonine oo xasan xuseen iyo yaysama noqonine oo maxamed cali maxanafiyi hooyaba ha noqdeen wixii cali dhalaybaa calawi loo yaqaana wuxuu yidhi marka waxaan u dardaarmay suludkaygii calawiyada calawiyadu waa jamc mucayan ah laakiin waa kayru munxasir afraad afraad ahaan hadda ma koomay waa badan yihiin calawiyiintu carakawow qabiilo dhan wey saxad waa asaxaysaa wasiyadaas fil adhari haddaynu qabsanno way asaxaysaa waxaa lamid aalabiyiin buu u dardaarmay haashimiyiin buu u dardaarmay ayib zaydiyiin haddii qolyihii zayd bin cali bin xuseen loo jeedo waa qoys dhan un sidaa aanu qabnay marka xanaabilada ay qabaan kalwasiyati اlfuqara bay la toodta hadday alwasiya fuqara asaxday iyo masaakiin calwiya yaaba ka kooban fuqariya calwiyiya badan fuqarada badan haddii baahsanaantaa darteed wasiyadii lilfuqaraa wاlmasaakiin ay u buri weyday kadalika min baabi أwlaa inay buri weydo alwasiyaة اlcalawiyin walahu waxaa u banaan aliqtisaaru calىa ثalaaثati yaa walahda loo jeedaa hadda maamulihii xaakim ama qaadi ama wasigii waan gaari doonaa aliqtisaaru inuu ku gaabsado calىa ثalaaثatin saddex qayboodoo min alcalawiyin baa yaa u bannaan ayb wa idaa faracna cala sixa idaa faracna ala saxad fi adhaari haddaan ka tafriicno wey ilan saxad fi adhaari baad yaa kugu qorto ma tafriicu marka saxad fi adhaari wey walahu tafriican asaxi cala adhari aliqtisaaru calaa alaaثatin wejka labaad qowlka labaad wuxuu leeyahay ma asaxa waa baail adhar baa lawuri soo maaha muqaabilku wuxuu le waa baail calawiyiin waa hayru maxsuuriin lama koobi karo yaa gaadhsiin kara uludkii boqol kun puntland ahaa calawiyiinta an boqoloo kun oo ruux wey oo qayb yar laga yaqaan weliba adduunkay ku baahsan yihiin waa kala firdhis yaa ku ururin kara mar haddaysan almuusa lahu usan mucayan ahayn wixiina aan la wada gaadhsiin karin hawsha ayadaa tacuudu ila اlasli biاlibطaal wasiday bay burinaysaa muqaabilku sidaasuu leh oo daahirka ah waana madhab abi xaniifata muqaabilku ayb abu xaniifa nagu taasa awsa awsa wuxuu u dardaarmay liaqaaribi zaydin waxaana ka fiican aharka maxaa yeelay intaan wasiyada tasxiin karno waxaa weeye waan saxiixinaynaa axkaamta ilaahaybaa wixii la awoodi waayo oo ay naga dhacdaa wixii aan gaadhsiin karno oo minal calawiyiin yaan gaadhsiin wixii kalena nolama haysto way ogolaadeen waay guddida iyaga u taalla fuqaradu jinsi guud bay ahaan bal ama calawiyiin dhanna waa ka mucayan dhanna waa maxay waa ayr munxasir ama alfuqara waa waa jinsi caama waa wasiya lijinsi caami waan ogolah lazimat mxua ah, bilmowt ama huna waxaad ku dartay tacyiin iyo cadam alinxisaab calawiyin waxaa dhawaa jamci munxasira waa jamci mucayan cafwan xagga tiradana waa hayru munxasir marka laba aafaa ku timid bay dhihin dhan waxaad ka dhigtay ka jinsin caam dhanna ka mucayan saasuu leeyahay daahirku ma xumo aw awsa wuxuu u dardaarmay liaqaaribi zaydin zayd aqaaribtii baan u dardaarmay buui ninkii fulan la yidhah zayd iyo cubayd iyo jubayr waxaa tidhahdaba aqaaribtii baan u dardaarmay zaydku way soo celiyaan wadaaduhu fiqida iyo axkaamta iyo naxwada waa ismi laska barakaysto qiimo badanoo qur-aanka lagu sheegay baayaa la yidhahdaa ismi kaleo qur-aanka lagu sheega maahan saasa marka zayd u maagnay dakala fi kullu qaraabatin wain bacda dakala ayb ismu saxaabaan ka hadlaynaa de ismi saxaabioo lagu sheego qur-aankon asaga miyaad haysaa ya ismi saxaabi oo qur-aanka lagu cadeeyo on zayd ka an miyaad haysaa abubakar lama sheegin qadiyo asaga khusayso asaga loola jeedaa la sheegay mooyeen magaciisa miyaa la caddeeyey maya ya saaxib baa laga cabiraa lama sheegin magaciisa dhibba ma laha aw awsa wuxuu u dardarmay liaqaaribi zaydin dakhala waxaa soo gadugelahaya kullu qaraabatin qaraabo walbaa soo geli wain bacda alqariib qariibka haba fogaaday intuu doon haga wuxuu ihi zayd aqaaribtiisii ama hebel qaraabadiisaan u dardaarmay tulka iga aakharo ninka asaga axad walboo la dhasho oo la qaraaba ayaa xoolihii la siinaya ilaa aslan wa farcan fi lasax labadiisii waalid iyo ubadkiisii mooyee maxaa yeele zayd hooyadii iyo aabbihii qaraaba ma aha waa usuushiisi caruurtu dhalayna qaraaba ma aha waa laga saaraa qur-aankuna uu kala saarayba hawsha ayada in taraka khayran wasiyat lwaalidayn walaqrabiin baa layidhi waalidiinta gooni baa loo sheegay qaraabama laga saaray walcaطfu asalkiisu waxaan isku ogay inuu keeno muqaayaro uu keeno marka ilaahay waa kala duway annagu waa kala duwayn ayb min xay dalaala luqawiya min xay adalaala lugawiya qaraabadu way soo geli aab way soo gelahayaan aabbaha iyo ubadkaadu waalidka iyo ubadkaaba laakiin curfiga sharciga hadda lagu dhaqmahaya hunaa waxaa loo diidanya la yidhi qaabo waalid iyo ubad soo geli mahayaan waa camalan bilcurfi الsharci sharciga kala qaaday isagaana muqadam ah liannahum laa yusamawna qaraabatan sharcan alcurf الsharci ama luqa ahaan waa la yidhaahdaa walaa tadkhulu e, geli maysod muqaabilku iska galanaysaa muqaabilku wuxuu leeyahay waxaan rajaxaynaa addalaala lugawiya way soo galahayn aabbaha iyo hooyada iyo ubadkaada waxay ku jiraan qaraabada zayd bacdow ayb walaa tadkhulu geli mayso qaraabatu ummin hooyo qaraabadeed fii wasiyati اlcarabi carab dardaarankeeda in kaana almuusi carabiyan way hadala soco i asaxi nin carabi ah ayaa dardaarmay wuxuuna yidhi hebel qaraabadiisii ha la siiyo xoolaha hebel qaraabadiisu soo geli maayaan hebelkaa loo dardaarmay qaraabadiisu hooyadeed hooyadii qaraabadiisu ma soo gelahayaan almuusa lahu hooyadii wixii uu qaraaba meeshaa ma soo gelayan almuusa lahu qaraabadiisii xagga aabba ahayd unbaa meesha soo gelay ama almuusa lahu qaraabadiisii xagga hooye ahayd meesha ma soo gelin maxaa yeele lianna alcaraba qaraabo oo ma taqaana ay shaaficiyu yidhaahdeen wixii ka yimaadda xagga hooyada ka yimaada raxin bay yidhaahdaan oo hawshaasay ka cabiraan baa lay ama maba xisaabsadaanba ayib halkaasay ku dhegeen wadaadduhu wa hadduu yahay ninka dardaarmay carab yahay almuusi wa bihi qaala axmed waxaan u deliishanay annaga shaaficiyada xanaabiladu lianna alcaraba laa taftakhiru biqaraabati اlum carab hadday faantami iyo hadday makaarim ka sheekayn iyo hawlo ka sheekayn waa maxay waxay xisaabsanaa wixii xagga aabbaha ah xagga aabbaha markii badiic alhamdaani wadaadkii muxuu ahaa shucuubiga uu carab hilfaha u qaaday wuxuu isu difaacayay ajdaadii carbeed oga hadlayay hawlaha u waday wuxuu kusoo gebagabeeyey alabta calaa makaarimina daliilan ma taxtaaja nahaaru ilaa daliil wuxuu yihi ma annagaad u raadinaysaa gobanimada anaad daliil u raadinaysa sidaduba marka waxaa weeye carab waxay ku faantamaan ma'harada ama ma'aairta iyo mafaakhirta ka timaada dhanka abka saasay yidhaahdeen wاraajixu cinda الshaaficiyiin almutaahiriin ala'ima waa muqaabilka haddii qaraaba lizeed loo dardaarmo qaraabaة اlummi iyo wa qaraabaة اlabi way soo gelhayaan hada huwa sawaab saas muqaabilka asaxa ayaana ku qoran mansuus ah fi mukhtasar musani musdane mukhtasarkiisa abu ibraahim oo yidhi waxaan ikhtisaarinayaa fiqigii iyo hadalka shaafici wixii ijtihaada ma arkana waan ku daraya saasaa ku qoran oo shaafici wuxuu ka soo guuriyey ama musdane uu ku sheegay fii mukhtasarihi licilmi shaafici uu ku sheegay ana qaraabat اlummi wاlabi tadkhulaani fii qaraabati zayd waxaa xoojiyey sidaas ayada laftarkeedu raafici fii sharxayhi labada sharxba kitaabkan wajiisku laba goor sharxay raafici asharxu الصagiir iyo asharxu اkabiir labadaba wuxuu ku caddeeyey sawaabku inuu yahay ana qaraabaة اlummi tadkhulu fi اlqaraaba kadalika nawowi wuxuu rajaxay fi rawda sidaa ayadaa zarkashi sharxiisa sidaa ayadaa wakadalika badrudiin mulaqin isaguna fi اlcujaala wuxuu rajaxayaa ana qaraabaة اlummi daakhilaة fi qaraabati zayd hada huwa sawaab ninka la ibn xasm isagu qolyahan dambe asaxa diidan nasu shaaficina kaba dhigahaya sida musani oo kale ayuu xoojinaya isagu baxtigiisu wuxuuna yidhi alaqrabuuna hum man yجtamicuuna maca اlmayiti fi اlabi اladii bihi yucrafu إida nusiba wa min jihati umihi kadalika ayضا huwa man yجtamicu maca umihi fi اlabi اladii yucrafu bالnisbaةi ilayh لأna haؤulaaءi fi اllugaةi aqaaribu ولا يجuuز أن يuقع على غayri أن يuقaca عفوا عalى غayri هؤuلاaءi اسم أقاaرب بلا برهاaن isagu wuxuu leeyahay قراabada min جiهaة الأب iyo قراabada min جiهaة الأمba waa قراabة بنص اللغة العaraبية محaluhu sidaa ku yidhahda mجلدka labiyo tobnaad صفxada saddex-iyo tobnaad waana adiib luغawi ah ninka la yihahdo iبن xaسن ra'yigiisu marka waa ra'yi xoog badan waxaana xoojinaya inuu yahay mansuus shaafici fi muqtasar musani aimo badanna ay taageereen marka muqaabilka asaxa ayaa muctamad ah ayaa muctamad ah cafan muqaabilka asaxoo saxiixa ah ayib walaa tadkhulu geli mayso qaraabata ummin fi wasiyati alcarabi fi lasax waxaa kaloo burinaya hawsha ay yidhaahdeen carab kuma faantanto qaraabada xagga hooyada ah xadiidkii fi tirmidi wa fi lxaakim aad garanaysaa inabigu dhihi jiray sacad ibnu qaas makuu arko hada khaali falyurini axadun khaalahu waa aabbihii mise hooyadii bay eh, reebto u ahaayeen cafwan reer bani zuhur ahaa sacd saxiix hooyadii baa ka dhalatay waa raabtigii waa raabtigii wey aaminaa ka dhalatay markaa nabigu wuxuu dhihi jiray waa ka abtigaye ninkii doonaya ila faantamahaya abtiga abti lamid aha keeno ilan saacad waa la yaqaanaa marka waxaa way nabigu waa ku faantamahayaa nasabka qiimaha badnaa ee ka yimid min jihat اlum laakiin waxaa la dhihi karaa waa ammaan agga xagga diineed ah baab diineed khusaysa awalu man ramaa bisahmi fii sabiili illaahi weye waa ninkaad ogeydeen haddee waa ninka janna loogu bishaareeyey marka xisaabo kaliyu nabigu milicsadae ma milicsanhayo xagga nasabnimo waxaa naga khusaysa horta nasab xagga hooye ka soo jeedo nabigu mu ku faantamay a nabiguna awal carab ma yahay carabkii u qiimo badnana ma yaha warkiina waa idin dhammaaday ree asaxow ree asaxow warkiinii daadkaa qaaday wey intaasaan ka rabna walcibratu fii dabt aqaariba wey cibradu ku saabsan fii dabt اlaqaarib aqaaribta haddii la doonayo in la xadeeyo baab اlwasiya biaqrabi jadin yunsabu ilayhi zayd markaan qaraabada aan rabna inaan koobno waxaan eegaynaa wاlcibraةu fii dabd اaqaaribi waxay ku xidhan tahay biaqrabi jadin awowka u sokeeyay ku xidhan tahay awowgaasoo yunsabu ilayhi zayd zayd loo aaneeyo loo tiiriyo haddii la zayd qaraabadiisi baan u dardaarmay waxaan leenahay zaydow awowyaashaada ka u sokeeya ee intaasoo ilmo adeera aad wadaagtaan baa qaraabadaada ah awowgaa hadi bay ka bilaaban ayb awowgaa adiga aabbaha aabbihii wax kaloo kula wadaagaba haddii la waayo waxaa loo guuri mxuu ah awowgaade labaad saasay ku soco saasay tegeysa saa darteed markuu nabigu sal slam a abu alxa alansaari uu ku yidhi bisha beerta bayruuxa waxaad gelisaa ood ku bixisaa fi laqrabiin raggii wax ka qaata waxaa ka mid ahaa mucaad ibnu jabal iyo ubay ibnu kacab baa ka mid ahaa oy lix kala tirsadaan awowga lixaad iskugu yimaadaan qaraabadu marka waxay ku xidhanta kolba dadka laga helay ku xidhanta nin baa jilib fadhiisan karo isagu soomaaliya o dhan ba awowu ah nina waa maxay inan butegi waa durka haya wاlcibraةu fii dabd اaqaaribi biaqrabi jadin aw ka u sokeeyo ay ku xidhan tahay yunsabu loo tiri ilayh ilى اljad zaydun oo zaydki wax loo dardaarmaya hadda la soco wayucaddu xaggana la tirin karo wlaaduhu awlaad اljadi qabiilatan awow caruurtiisii marka la fiiriyo qabiilo dhan raas dhan jirib ay noqon hayaan laba yaroo xaaji kamsiin qada lagama hadlahaye waxaa rabaa awow inuu noqdo awow culusoo reerka ka farcamay an boqol waa badan tahay waa side an boqol waa qabiil dhane may may taa masalo kale midka midka alla barakeeyey awowga aan ka hadlayni waa awow ay ka soo ciidamayso labadaba boqol iyo saddexdaba boqol iyo boqol iyo konton ayaa laga hadlahaya an boqol hadday tagto waa reer qabiil dhane wtucadu la tirinaya awlaad awlaad jadi qabiilatan qabiil dhan raas dhan jirib dhan oo meel fadhiya wayadkulu waxaa soo gala qabiiladu hadda dee soomaaliya qaabka u taqaana carab ay oga duwan tahay qabiilada somalia u taqaana qoys dhan hadee un dirya daaroodoo kale a mxuu ahay hawiya daaroodoo kale ama bay u yaqaanaan lakiin qabiilada carabta waxay u taqaanaa waxaan inagu naqaano qoys oo kale jilib way ka yar saraysaa وydل mm. waxaa gelaya في أقرب أقاaribihi الأصل والفrc hadii la yidhaahdo ml nin baa wuu waan u dardaarmay أقرب قarاabaati زayd زayd qraabaadkiisa midda u sokaysaan xoolahii aan ku sadqaystay bui waxaa soo geli marka alأصل والفrc marka iyada lafdigaa keenaya wax kula dhashay ama qaraaba kula ah maxaa u sokeeye wii dhashay w kudhala had marka ayada alaslu waalidki iyo walfarcu ubadkiiba waa soo gelahaya lafdigaa keenay lafdiga aqrabka ah yaa ee ma keenahayo mxuu ahaayey aqaaribta ma keenayo ee tafdiilkaas ayaa keenay walasaxu asaxu waxaa weeye taqdiimu ibnin calaa abi haddii aqrab alqaraabaad la yidhaahdo waa in wiilka la hormariyo aabbaha laga hormariyo wiilkii aduu aad dhashay iyo aabbahaa waxaa waxsiinta lagu hormarin wasiyada wiilkii maxaa yeele waxay dhaheen ayb liannahu aqwa bay dhaheen irtan wa tacsiiba tacliilka ama mustanadka ra'yiga fuqahadu iska tuura imaa inay mustanad oga dhigaan naqli iyo xadiid iyo aayad iyo ijmaac iyo qiyaas ay geliyaan iyo imaa in tacliil iyo musnad fiqi ah oo u muuqda ayagu oo macno guudoo sharcigu sheegay uu milicsanaya ay keenaan marka waxay dhaheen alibnu aqwa irtan wa tacsiiban masaladu masale aqwa ma aha ee masale aqrab baa laga hadla waa khaa meeshaad aadeen baa leyd nasku waa maxay aqrab اlqaraabaat aqrab اlqaraabaat baa laga hadlay lagama hadlin aqwa اlqaraabaat marka muusigii ra'yigiisii iyo hadalkiisii baad garab marteenba marka muqaabilka xoog badan muqaabil ka soo horjeeda hadda midkaan ayaa xoog badan marka hore waaan ku saaray waxaan ku saaray curfi sharci ah lafdi kumaanan saarin luqadu aabbihi hooyo waa qaraabo soo saamaanan soo sheegin laakiin waxay ku baxeen aabbihi hooyo ku baxeen iyo ubadku curfu shaaric huna waa maxay wuxuu yidhi aqrab اqaraabad wuu bedelay horaana qaraabadu waalidkiiy farc waa soo gelahayeen min xayu lua asagana wuxuu isticmaalay afcalu tafdiil oo aqrab buu yidhi aqrabkan marka aabbihi hooye iyo carurtu wax ka sokeyn ma jiro luqadii baa la aaday tafdiilkan ayaa ka xoog batay weeye maca shaahidlua ka xoog batay curfiga shaarica macnahaasay milicsanayaan walidaalika laakiin tan dambe ah wal asax taqdiimu ibnin calaa abin muqaabilka saxiixa xoog badan sidaa darteed wuxuu yidhi zarkashi waaba mushkilba taqdiimu bn calى abin fi baab اwasiya waa mushkilba mana socon karo siisu kadalika damiiri sidaasuu leeyahay ibnumalain sidaasuu tilmaamay waa ku saxan yihin maxaa yeelay aabbihii iyo wiilku darajahaan waa siman yihin kayfa nuqadim darajahaan waa siman yihin aabbaha waa kii ku dhalay wiilkaaduna waa kaa dashay wiilkaadu waa bacdu minka aduguna waxaa tahay bacdu min abiika darajahaan way siman yihiin waalid ahaanna aabbahaaba saxan ayib maxaa yeele aabbuhu laba kaarlaba weeye marna wuu casabeeyaa marna farad buba qaataa isagaba xoog badan dadkanuu soo dargelin wiilka iga daaya aabbuhu marna casabaanbu ku ramsadaa marna ahlu farad marna ma dhaco weladkuna ma dhisaguna eh, ma eh, dhici jirin marka see uga xoog badan yahay baabxujaa maba joogna baabwasiyaan joognaa aaba lama xijaabo wiilkiiba wiilkiiba marbu waxla-aan kusoo dhici karaa intay isku bataanbu wax yar oo biyaa kabanaya aabbu hadduu wax yaraysto wiilkaaba mar asagu inuu dhunta qoysta laga yaaba darka inuu ruu kale soo geliyo dadkalaysa waa gooni taas waa aqwa muusiguna aqwa ma dhina muxuu yidhi aqrab buu yidhi ishkaalku halkaas ka imanaya darajahana way saman yihiin muusiguna wuxuu isticmaalay aqrabe ma isticmaalin aqwa waxaa loo rajaxay saxiixa waa sida ay aimadu u fiiriyeen walasaxu waxaa weeye taqdiimu akhin calaa jaddin way kugu cadfan tahay la socohada wa akhin calaa jaddin asax miyaa inoo dambeeyey mise suusaa ma ahayn walasaxu taqdiimu abin iyo ibnin calaa abin walasaxu taqdiimu akhin walaal in la hormariyo weeye calaa jaddin awow laga hormariyo midda ayadu laba malxad baa ku jira malxadka koobaad adhar in laga cabiro wey khilaafka ku jira taqdiimu اlakhi cala اljad waa khilaafu اlaqwaal aqwaal shaafici ee ma aha aqwaasha asxaab الshaafici marka waladharu in la cabiro wey in lagu cadfato hore ma aha walasaxu taqdiimu ibnin calaa abin waa dhammaatay waladharu in la dhaho waladharu taqdiimu akhin calaa jaddin sidaasaa sawaab ah taa waa malxa malxadka labaad halkan markaa mar waxaan dhahnaa laysa lana mawdicun yuqadamu fiihi اlأkhw cala اljad ila fi hada wa fii baab اlwalaa meel walaa la hormarin oo awow laga hormarin kutubtaanada fiqiga kuma qoro ilaa fii baab اlwasiya huna wa fii baab اlwalaa ayb zarkashina mawdic saddexaad baan ku ijtihaaday buu sheega isagu ayb iska bada maxaa yeelay maxaa loo hormarin waxay aqrabiya keenaysa walaalkaa dhow oo walaalku hunaa haddii la yidhi aqrab alqaraabaad la yidhi oo saa u yadaa muusigu asagaa ka dhow awowga maxay walaalku waad siman tihiinba amaa awowgu waa aabbaha aabbihii mawjada meesha la aaday idana mar haddaan meesha dhex lama joogo waxaa la joogaa wasiyo aqrab اlqaraabaat waa halkaasoo kale yidhaahdeen halkaasay midsanayaan <coughs> dhibba mal <coughs> dhibba mala laba qolo meesha ku jirta muqaabilku waa maxay muqaabil adhari yastawiyaani akha iyo jadku way simanayaan wixna waa loo kala goyn ra'yigaana culamad baa ku tagtay ka soco walaa yurajaxu la rajaxi maayo la xoojin maayo bidukuuratin wa wiraaati markii qaraabadii la yidhaahdo hantidaani waxaan u dardaarmay qaraabadayda say u kala sokayso kala sokaynta hadday dadku ku sinaadaan sokaynimada ay ku sinaadaan lagu kala raji kanaa lab iyo kanaa dhadig ah lagu kala rajixi maayo kanaa waaria keen waa waarit ma aha marba hadday abtir ku sinaadaan oo ruuxii loo dardaarmay darajahaan ay ku sinaadaan wada dhexlahayaan kii waaridka ahaa iyo kii maxjuubka ahaa kii laba iyo kii dhadiga ah maxaa yeelay manaadka la sheegay cilladu maxay ahayd aqrab alqaraabaat ayb walaa yurajaxu bidukuuratin wa wiraahatin bal yastawi alab wاlum bal yastawi waxaa sinaan wax qaadashada iyo darka soo gelidda alab wاlum hooy iyo aaba midna waa lab midna waa dhadig wاlbnu wاlbintu waxaa kaloo sinaan wiilka iyo gabadhu isku sibaa loo siin lidakri ma shaqaynaysa markan ayagaa wayuqadamu waa la hormarin ibnulbinti gabadhaada wiilkeedii adoma waarimee la soco gabadhaada wiilkeedii waarit ma aha calaa bni ibni libni wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi baa laga hormarin maxay saa ka sokeeye wiilaad awow u tahoo gabadhaadu dhashoon waarit ahayn waa wiraasatinti weeye ayaa la hormarin waxaa laga hormarin waaridkii ahaa ibni ibniga baciidka ahaa walow awsa hadduu u dardaarmo nafsihi lam tadkul warasatu fi lasaxi baa haynoo joogo wallaahu aclam mise fasalka waan gaari karaa waan gaari karaa walow awsac hadduu u dardaarmo liaqaaribi nafsihi naftiisa qaraabadeedii lam tadkhul warasatu fi lasaxi wuxuu yidhi waxaan u dardaarmo xoolahan qaraabadayda aniga qaraabadayda buudi markor maxay ahayd liaqrabi qaraabaati zayd bay ahayd huna waa maxay aniga dhimanaya qaraabadaydan u dardaarmay buui lam tadkhul geli mayso warasatu fi warasadiisu asaxdaan qabsana ma gelayso binaaan waa warasadiisu ma aha fi curfi shaarici qaraaba ma oo qaraab waa maxay waa ahayn waari fi curfi shaaric markaan marayna baab alwasiya aan marayno huna waxaan kaloo dhihi karaa waa tii loo yaqaan asura naadira laa tadkhul fii cumuumi الnas suurada naadirka ah ma soo gasho fii cumuumi الnas waa masale usuuli laisku khilaafo waadeer waxay dhan way gelaysaa waxaan looba inaysan gelaynin markuu yidhi waxaan u dardaarma uludkayga iyo xoolahayga aqaaribtayda in uu warasadiisi u jeedo waa suura naadira lanna warasadu xoolay bay leeyihiinoo xoolahooda bay dhexlahayaan inuu miicsanayo ama u jeedo warasadii wax dhexli lahayd min alusuuli wاlfuruuc in u jeedo waa suura naadira marka asuura naadirana in lagu xambaaro cumuumka lafdiga waa baciid waxaa lagu xambaaraa shayga mutabaadarka ee mashhuurka ah wallahu a asaxu marka waa sidaa muqaabil baa ka soo horjeeda wallahu aclam marka waa maxay alcibratu ma cumuum lafdiba mise waa ictibaaru shaaric ictibaaru shaaric waxaa ku qotoma asaxa cumuum lafdina waxaa ku qotoma muqaabilkiisa wallahu aclam